بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد cashirkeenna saddex iyo tobnaad ee kitaabka arbiciinka waxaynu ka bilaabaynaa xadiidka sideedaad ee xurmatu dami lmuslimi wa maalihi cunwaankiisu uu yahay sidaynu horay u ogeyn xadiidka afar dhinacdan ka daraasaynaynay ee hal dhinacdaa maanta inaga hadhi doona raawiga xadiidka soo saaray tilmaantiisa iyo taariikhdiisa ayaan wax ka akhriyi jirnay xadiidka ninka soo saaray waa cabdilaahi bni cumar kolkaa horaynu u soo marnay oo xadiidkii saddexaad ayaynu ku soo qaadanay taariikhdiisa xilliguu dhashay iyo xilliguu dhintay iyo dee aqoontiisii iyo sidii u ahaa cibaadadiisiiba waynu soo marnay kolkaa waxba dib ugu noqon mayno inaynu ibnu cumar aynu sharaxno oo kaasi waa inaga hadhay waxaynu sharxaynaa markaa inaan xadiidka macnayno iyo inaan xadiidka culimmadu khilaafka hadduu khilaaf jiro ama madaahibtu siday axkaamta uga qaateen aynu isdul taagno axkaamta laga qaadanayo xadiidka axkaam baa laga qaadanaya axkaamtiisa oo qodobka labaada inaan isdul taagno iyo khilaafka culimada waa laba ugu dambayn inaan xukunno oo xukunkiisa aan soo saarno saddexdaa qodob ayaynu xadiidka ka daraasayn doonaa can ibni cumara waxaa laga wariyey saxaabiga ibni cumar radia allaahu allaha raalli ahaada canhumaa isagiiyo aabbihiiba allaha ka raalli ahaadee anna rasuulallaahi rasuulkii ilaahay sala allaahu ilaahay naxariistiisu calayhi rasuulka dushiisa ha ahaato oo wasalama allaha salaamo ama allaha badbaadiye eh. qaala wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam umirtu waxa lay amray an uqaatila naasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaayay qiraan an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inuuna jirin ila allaahu allah mooyaane wa anna muxamadan iyo nebi maxamed ilaayay qiraan rasuulullaahi rasuul ilaahay soo diray inuu yahay wa yuqiimuu ay oogaan alsalaata salaadana ay oogaan wa yu'tuu ay bixiyaan azakaata zakadana ay bixiyaan fa idaa facaluu markay sameeyaan daalika arrinkaa aan soo sheegnay shahaadateynka iyo salaada iyo zekada intaa markay sameeyaan faidaa facaluu dalika casamuu way ilaaliyeen minii ani ayay iga ilaaliyeen dimaa'ahum dhiigagoogibay iga ilaaliyeen oo dili maayo wa amwaalahum maalkoogiibay iga ilaaliyeenoo ka qaadan maayo ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisii unbayna iga ilaalin oo xuquuqdii islaamka waan ka qaadayaa hadday tahay naftooda iyo hadday tahay maalkoogaba xuquuqdii islaamka waa looga baahan yahay wa xisaabuhum xisaabtooduna calallaahi alle dushiisa ayay ahaatay tacaalaa ilaahay sarreeye rawaahu xadiiska waxa wariyey albukhaariyu sheekhii bukhaari iyo wa muslimun sheekhii kale muslim baa wariyey waxaynu doonaynaa culimo xadiidkan markaynu sidaa u eegno nabigeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxa lay amray inaan ummadda la dagaalamo saddex arrimood intay kala imanayaan shahaadateynka intay la imanayaan salaadana ay ka oogayaan zakadana ay ka bixinayaan saddexdaa hadday la yimaadiin buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam naftooduna waa aamin oo lama taaban karo xoolahooduna waa aamin oo looma dhowaan karo naftoodu waa aaminoo dil bay aamin ka yihiin naftoodu waa aaminoo xadhig bay aamin ka yihiin naftoodu waa aaminoo sabyi iyo qafaalasho wax loo yaqaano ayay aamin ka tahay xoolahooguna waa aamin oo xoolahoogaa in qaniimo laga dhigto iyo in la qaybsado iyo in laga dhacatoona aamin bay ka yihiin naf iyo maalba aamin bay yihiin haddii saddexdaa arrimood ummadda laga helo culimmadu waxay idhaahdeen haddaba xadiiskan waxaynu ka qaadanaynaa afar qodob afarta qodob qodobeen ka qaadanaynaa waxa weeye diinta fidinteeda in dagaal loo qaadi karo waa kow diinta islaamka fidinteeda in dagaal loo qaadi karo xadiidkani daliil buu u yahay oo odhan maysid diinta islaamka fidinteeda looma dagaalamayo odhan maysid waa xadiidkani waa qodobka koobaad ama xukunka koobaad een ka qaadanaynaa waa kaa umirtu an uqaatila annaas buu rasuulku leeyahay sala allahu calayh wasalam waxaa lay amray inaan ummadda la dagaalamo ilaa intay diinta islaamka ka soo gelayaan layskuma qasbo oo maxaa laga yeelayaa aayadda qur-aanka ee rabbi uu ku yidhi laa ikraaha fi diini maxaa laga yeelayaa laa ikraaha fi diini diinta layskuma qasbo buu ilaahay leeyahay oo qasab ma jiro waxa weeyaan marka aayadda iyo xadiidka layswaafajinayo ama laga hadlayo qof qasab ku ashahaado lama yidhaa oo odhan maysid intaad qasabto wuu islaamo qasab buu ku islaamay odhan maysid islaamnimadu waa dawucan waa adeecid islaamnimadu waa qalbigaaga oo kalsooni ku qaata ilaahay jiriddiisa iyo nebi maxamed rasuulnimadiisa calayhi salaatu wasalaam islaamnimada layskuma qasbi karo ee waa doonisdaa nebi maxamed baa lagu yidhi innaka laa tahdii man axbabta ma hanuunin karaysid ka aad jeclaato walaakin allaha yahdi man yashaa laakiin ilaahay baa hanuuniya ka uu doonayo kolka xagga diin soo gelidda layskuma qasbo laakiin xagga qitaalka iyo dagaalanka waa lala dagaalamayaa qofka kolka lala dagaalamo waxa meesha ka dulkacaya wixii xoogga ku haystay ama beenta u sheegayey ama dacaayadda islaamka ka fidinayey markuu xorriyo taama uu helo uu ogaado hadalku siduu yahay inuu u dhagaysan karo qadiyadana si kalsooniya inuu u baari karo dee diinta islaamka waa soo gelaya hadduu ilaahay qofkaa u qadaray diinta islaamka waa soo gelayaayo xaqa iyo baatilku maba loolami karaan hadday xorriyad isla helaan xorriyad haddii la dhaha xaqow xor baa tahay xorriya taama la siiyo baatilkana xorriya taama la siiyo loolan ma wada geli karaane ilaahay baa yidhi jaaa alxaq wa zahaqa meesha hadduu xaqba soo galo baatilkii waa ka baxaya wuu maydhmayaa wuu tirtirmayaayo waa baaba'aya hadduu xaq yimaad baatil meeshaa joogi maayo qodobka koobaad ee culimmadu ay yidhaahdeen xadiidka waynu ka faa'iidaysan waxa weeye diinta islaamka darteed in dagaal loo qaado ayaan ka qaadanaynaa waana qodobka ugu horeeya qodobka labaad ee xadiidka aynu ka faa'iidaysan doonno hadduu rabbi ogolaado ama axkaamta aan ka faa'iidayno waxa ka mid ah ninku hadduu sakada diido uu yidhaah sakada bixin maayo waa lala dagaalamayaa oo xadiikanaynu ka faaiidaysanaynaa waa lala dagaalamayaa zakadiidaha ninku haddii uu salaada diido waa la dilayaa waa lala dagaalamaya iyo waa la dilayaa way kala duwan tahay ninku hadduu salaada tukan waayo waa la dilayaa waa lala dagaalamaya isaga odhan mayno waa la dilayaa isaga laakiin ka zakada diida waa la dilayaa odhan mayno waa lala dagaalamaya baynu odhanaynaa farqibaa udhexeeya markaa xadiiska markaynu gallo ayaad arki doontaa waa saddex arrimood oon xadiidka ka qaadanayno in diinta darteed loo dagaalamo in saka diidaha lala dagaalamo in salaadiidahana la dilo isla xadiidka ayaynu ka qaadanaynaa qofku haddii uu daahirka ka islaamo daahirka dusha sare hadduu ka islaamo oo muslim baanahay uu ku yidhaah baatinkiisa hoose inagu waxba laynooma diran e oo qalbigiisa dilaacin mayne e daahirkiisan baynu qaadani xadiidkanaynu ka qaadanaynaa in daahirka inagu aynu waxaan raacaynaa naxnu naxkumu bidawaa'ir wallahu yatawallaa bisaraa'ir inagu daahirkaynu xukumi ilaahayna sirta ayaynu u daynaynaayo sirta ilaahay baa ku shuqulle subxaanahu wa tacaala waa qodobka afraad inaynu inagu daahirka xukumayno ilaahayna wixii sirta ee qalbiga ku jira uu og yahay oo isaga loo daynayo wa xisaabuhum cala allah baynu odhanaynaa afartaa qodob haddaba qodobka koobaad in diinta darteed loo dagaalamo halkee xadiidku uu ku tilmaamay wuxuu ihi umirtu an uqaatila naasa umirtu an uqaatila annaasa halkaasi in diinta darteed loo eeg waayo in dadkaan la dagaalamaa lay amray buu rasuulku yidhi ma dhuldoonuu ahaayo dhul buu ka qaadanayey mise xoolo xoolodoonuu ahaayo xooluu ka qaadanayey mise wuxuu ahaa nin aarsanayo waa la dhibayo aarsibu ayuu rasuulku u dagaalamayey intaa midna ma aha waayo sii akhri xadiidka umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu shahaadateynku waa diintii markaa waxaad dareemaysaa in diinta darteed loo dagaalamayo xadiiskani waa xadiis bukhaari iyo muslim ay soo wariyeen mana aha xadiis mansuuq oo la nasakhay ma aha in diinta darteed loo dagaalamayo qodobkeenna koobaad bartaasaynu ka qaadanaynaa salaada in loo dilayo qofka haddii uu la iman waayo xataa yashhaduuda sowma haysid waxa sii raacsan wayuqiimu salaa waa qofku in salaada hadduu tukan waayo la dilayo imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo ayaa qabaa waa la dilayaa laakiin sababta loo dilayay ku kala duwan yihiin waa la dilayaa salaadiidaha waa la dilayaa oo halkee laga qaadanayaa wayuqiimu salaata dagaal unbay sheegtay eeg dagaalka iyo dilka u udheeeya dagaal iyo dil faribaa udhexeeya dagaalku waa muxaawalo waa iskuday adiga kaa yimaada waa loola nin kula mida aad la loolamayso kolkaa dagaalka waxaa ka dhasha inaad adigu ama wax ama adiga lagu dilo ama aad isdhaawacdiin ama aad kala baqdiin afartaasiba dagaalka way ka dhalataa laakiin dilku waa nina disho uun isagu kolka inta badan diinteennu inta badan ma amarto dila uun ma tidhaahdo dagaalamabay tidhaahdaayo ogolow in lagu dilo ogolow inaad wax disho ogolow inaad xoolo qaadato xoolahaagana la qaato kolkaa waa dagaal oo waa imtixaan oo imtixaankaa dee nin adagunbaa ka soo bixi kara haddaba wa yuqiimu salaatadu waxay ku cadfan tahay xataa yashhaduu iyadana qitaal uunbaa u qadarnaa oo qitaaluunbay ahayd qitaalkuna dagaalan buu ahaayo dil ma ahayn halkeebaa salaada in qofka loo dilayo si toosa inooma cadaynayo lafdiga wayuqiimu salaad in la dagaalamayo wuu inoo sheegaya oo salaada qofka lagula dagaalamayo laakiin in la dilayo ayaan doonaynaa waxaa loo geynayaa faidaa facaluu dalika casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ninku haddii uu salaada oogo naftiisii wuu badbaadiyey haddaba mafhuumka manduuqa ah ayaa a nafta wuu badbaadiyey oo la taaban maaye hadduu salaada ka taga maxaa mafhuum aynoo qaadanaynaa hadduu salaada ka tago naftiisii ma badbaadinine waa la dilaya waa xukunka labaad ee isla xadiidka aynu ka qaadanayno ninka salaada ka taga in la dilayo weeye imaamu axmedna wuxuu leeyahy xabaalaha islaamka lagu aasi maayo oo waa gaal kufri baa loo dilay imaamu shaaficina wuxuu leeyahay may e xad baa loo dilay waa muslime xabaalaha islaamka ha lagu aaso waa muslim caasiya oo sida ninka ninka dilaba loo dilo ee marka la qisaaso haddana la maydhayo lagu tukanayo la aasayo ila naf buu dilaye ayaa kan salaada ka tegayna xad baa loo dilayaa xad ahaan baa loo dilayaayo lama odhanayo waa gaal lama odhanayo sida imaamu shaafici uu qaatay waana qodobkeenna labaad qodobka saddexaad waxaynu nidhi zakadiidaha waa lala dagaalamayaa in lala dagaalamayo xadiidkana toosu caddeeyey oo wayu'tu zakaata buu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam wayu'tu zakaata ilaayay zakadana ka bixiyaan buu rasuulku yidhi haddaba ninka zakada bixin waaya waa lala dagaalamayaa isaga laakiin waa la dilayaa miyaynu nidhaa masaladaa waa la ysku khilaafayo lama dilayo waa lala dagaalamayaa un oo salaada iyo zakada maxaa udhaxeeya saw kuwan meesha way xadiidku labadaba uu wada sheegay salaada waa la dili baynu nihi laakiin sekada la dili maayo dib baynu ka keenaynaa farqiga udhaxeeya ee salaada iyo sekadu ay ku kala duwan yihiine midna loo dilay midna loo dili waayo dib baynu ka keeni insha allah qodobka afraad wuxuu ahaa inagu daahirka ayaynu ku xisaabtamiye wixii sir ah ilaahay baa iskale waxa weye wa cala llaahi tacaala ka xisaabinaya ee qalbigooga eegaya waa allah ilaahay baa qalbiga raacayo qalbigooga ka xisaabin doona wa xisaabuhum cal allah markaa xadiiskan haddaba afar xukun ayaynu nidhi waynu ka qaadanaynaa xadiiskan ma jiraa axaadiis kale oo lamid ah xadiiskan ma jiraa aayado qur-aanka ku jira oo lamid ah oo sidan aynu xadiiska uga qaadanayno axkaamtan aynu uga qaadanay ama aayado kale oo xoojinaya ama axaadiis kale oo isla xadiiska xoojinaya ma jiraan jawaabtu waa haa way jiraan xadiidkan welibana arkaanulislaamkii shanta ahaa saddex unbuu rasuulku ku sheegay arkaanulislaamkii xadiidkani saddex unbuu sheegay saddexda uu rasuulku sheegay waa shahaadateynka iyo salaada iyo zakada xadiidkani ma sheegin xajkii iyo soonkii labadaa ma sheegin laakiin waxaynu ognahay laba jeer oo horaynu soo sharaxnay xadiidkii labaad ee nebi maxamed islaamnimada malagu uu weydiiyey waynu ku soo sharxno shantuba way ku jireen isla xadiidkii kale bunya alislaamu calaa khamsinna shantuba way ku jireenoo iyagana waynu soo marnay labadaa jeerba arkaanulislaamka shantaa ah waan soo marnay xadiidkani waa xadiidka sideedaad isla laba xadiid oo horay aanu soo marnay unbuu inoo sii jilcinayaa waa tawkiiduun arkaanulislaamka inbuu inoogu celcelinayaa sida inoo muuqata waxa lamidabaa la leeyahay haddaba aayad qur'aana oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi fain taabuu wa aqaamuu salaata wa aatowu zakaata fakhalluu sabiilahum bal hadda u fiirso rabbi wuxuu leeyahay fain taabuu hadday islaamaan fain taabuu hadday towbo keenaan bay ahayd culimmadu waxay yidhahdeen fain taabuudaasi waa annutqu bishahaadatayn waa islaamid baa looga jeedaa bay yidhaheen towbadaasi waa islaamid oo gaalnimada waxa lagaga tawba keenaa islaamid dunuubtana waxaa lagaga tawba keenaa inaad ka noqoto dembigii ood rabbigaa uga laabato fa in taabuu waa islaamid hadduu qofku soo hadday soo islaamaan waa shahaadateynkii fa in taabuu hadday tawba keenaan oo ay soo islaamaan waa kow wa aqaamu salaata oo ay salaada oogaan waa laba wa aatawu zakaata oo haddana ay zakada bixiyaan waa saddex fa fakhalluu sabiilahum waddada u banneeya waa xor ee nimanka aha cidhiidhiyina waa la xidi iyo waa la ganaaxayaa iyo waxaasi ma jiraan saddexdaa qodob haddii laga helo aayaddaasi waxay inoo tilmaantay inaan la xidi karaynin oo layshortaagi karaynin oo waddada loo bannaynayo ummadda saddexdaa qodob laga helo annutqu bishahaadatayn wa iqaamati salaat wa iitaa'i zakaat soonkii iyo xajkii xadiiskeenanina ma sheegin halkan isla aayaddan aanka ihina xadiidka ayay la mid tahay oo iyada lafteedu may taabanin aayad kalena waxay tilmaantay waxaa la yidhi intaa markii la soo waday eh, islaamnimada iyo salaad oogidda iyo zakada waxaa lagu soo gebagabeeyey fa ikhwaanukum fidiin haddii ay sidaa sameeyaan waa fa ikhwaanukum fidiin waa walaalihiinnii xagga diinta waa muslimiin dhab a wey saddexdan cidda laga helaa muslimiin weeyaan markaa waxaynu doonaynaa nebi maxamed waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi axaadiis uu rasuulku kaga hadlay oo xadiidkan la macno ah waa xadiidu abi hurayre iyo axaadiis fara badan oo isla xadiidkan la macno ah ayaa jira oo rasuulkeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi axaadiistaasi iyo riwaayooyinkaa kalena waxay tilmaamayaan sidanoo kale uun walow ay ziyaado yar ku dareen oo meelaha qaar ziyaada ku jirta riwaayooyinka kale waxaa ka mid a ah riwaayadda uu rasuulku ku yidhi ama xadiidka uu rasuulku ku yidhi sal allahu calayhi wasalam halka xataa yashhaduudan xataa yaquuluu lagu bedelay xataa yaquuluu khilaaf baana ku jira shahaadada iyo qowlka horayna waynu usoo tilmaanay sida aynu ognahay wuxuu rasuulku yidhi cali binu abi aalib buu khaybar u dilay waa rasuulkeenna cali binu abi aalib khaybar u dilay nimankii yuhuudda ahaa ee reer khaybar baa loo diray xadiidka muslim baa soo saaray calankii muslimiintaa loo dhiibayoo waxaa la yidhi cali ow la soo dagaalan baa la yidhi nimankaa khaybar cali binu abi aalib markuu dhaqaaqay wuxuu yidhi calaa maadaa uqaatiluhum maxaan ilaahay nbigii er, nebi maxamedow ilaahay rasuulkiisa maxaan kula dagaalamaa calaa maada uqaatiluhum maxaan kula dagaalamaa buu rasuulku yidhi sal allahu aleh wasalam rasuulku xadiidkaa cali ee muslimka ku qoran wuxuu yidhi calaa an yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah shahaadateynka inay la yimaadiin faidaa facaluu dalika casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ila bixaqihaa shahaadateynka ayaad kula dagaalamaysaabaa xadiidkaa cali lagu yidhi shahaadateynka hadday tawxiidka la yimaadiin seefta waad ka dayniyo la dagaalami maysid haddaba xadiidkaa cali ee muslimku soo saaray salaadii ma sheegin zakadiina ma sheegin keliya muxuu sheegay uun shahaadateynka in hadduu qofku shahaadateynka la yimaad in la daynayo ayuu sheegay maxaa lagu jamcinayaa labadan xadii xadiidka yidhi waa lala dagaalami ilaa shahaadateynka iyo salaada iyo soonka salaada iyo zakada baan doonaya saddexdaa intay kala imanayaan halala dagaalama xadiidka odhanaya iyo xadiidka odhanaya shahaadateynka un hadday la yimaadiin dagaalka ha laga daayo labadan xadiid maxaa lagu jamcinayaa talow oo sidee bay noqoni jamcintoodu waxaa kaloo jira saxaabigii usaamo la odhan jiray usaamata bnu zaydin ayaa ninay dagaalamayeen geed ka hoos galay saxaabiga usaame ayaa ka awood badnaaday markuu seeftii dul qabtay ayuu ashahaatay ninkii gaalka ahay ay dagaalamayeen ayaa ashahaatay usaame kama daynina uu isku badbaadinayaa buui wuu dilay nebi maxamed baa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam usaame rasuulku aad buu ugu inkiray oo aad buu ugu inkiray ma nin ashahaatay ma nin laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah yidhi ayaa dishay buu yidhi kelmadaa xaggeed ka geli buu i sama waa khare iyadaa kula doogiiyadaa kula doodi doontee kelmadaa xaggeed ka geli haddaad tidhaa markaan ka awood batay ayuu iyada isku badbaadinayeyna afalaa shaqaqta qalbah wey qalbigiisa dilaacisay ma waxaad ogeyd waxa qalbiga iyo uurka ugu qarsoon baad ogeyd ilaayuu usaama yidhaa waxaan jeclaystay maalintaa ka hor inaanan islaamin waayo dembigan aan u arkay inaan layga dhaafayn islaamnimunbaa dhaafi lahayd waxaan isii buu alla intaad gaalka ahayd maad ninka sidaa u dishid markii maad hadduu soo islaamtid si islaamnimadu uu kaaga maydho dembiga iyo ninkaa adishay usaamata bnu zaydin radia allahu tacaala canhu xadiikiisaasina unbuu sheegay xadiikaa cali ee khaybarna shahaadatayn shahaadatanunbuu sheegay xadiikan ibnu cumarna shahaadateyinkii salaad iyo zake ayuu ku daray maxaa saddexdan xadiid ee laba ay dhinaca noqdeen lagu jamcinaya culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa lagu jamcinayaa saddexda xadiid marka la eegayo waxa jamacoogu uu noqonayaabaa la yidhi qofku hadduu shahaadataynka la yimaad islaamnimadiisa waa laga aqbalayaa islaamnimadiisa sida labada xadiid ay sheegeen islaam xaqa ah weeyaan oo waa laga aqbali shahaadataynkii markuu la yimid islaamnimadii ma la xukumay inuu muslim yahay ma lagana aqbalay salaadii iyo arkaantii kalena waa la daba wadi markaa ah. arkaantaa kale hadduu diido marka hore dagaalka waa laga daayay markuu shahaadateynka la yimid dagaalkii waa laga daayey salaada wakhtigeegii baa la sugayaa oo segada jaaniskaygii baa la sugayaa oo arkaanulislaamkii kale ayaa la sugayaa mar alla marka arkaanulislaamka kale la gaadho hadduu ka gows qabsado xadiidkan ibnu cumar baa shaqayni markaa oo waa lala dagaalami laakiin marka u horaysaba idinkoo dagaalamaya hadduu ashahaato dee salaatuka ha odhanin waayo salaadba wakhtigeedba inuuna joogin baa laga yaabaa zakada keen ha odhanin xoolihiisu inay zake gaadheenba maisaga og kolkaa dib baa loogu dhigayaayo dib ayaa laga ogaanaya waxaana la ogaaday saxaabigii mucaad ibnu jabal nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu yaman u dirayay eeg diinteennu qaab xikmadaysan ayaa dadka loogu baaqaa oo diinta loogu yeedhaa qaab xikmadaysan soonka haddaad eegtiin xikmad rabbaaniye abaa ka muuqata zakada haddaad eegtiin iyo islaamka qaabka diinteenudiintu ay islaamka u gaadhsiiso qaab xikmadaysan weeye khamrada haddaad eegtiin qaab xikmadaysan weeye mar un khamradu waa xaaraan diinteenna lama odhan khamrada waa la cabi jiray bilowgii ummaddan dad khamrilayaala oo dee khamriga caba oo ayna waxba ka ahayn ayaa jiray lama goynin uun waxaa lagu yidhi markii hore aayad baa la soo dejiyey laleeyahay faa'iidooyinna khamradu way leedahay dhibaatooyinna khamradu way leedahay Eh, maxay aayaddii qur-aanka ahayd yasaluunaka can alkhamri wlmaysir qul fiihimaa ismun kabiir wa manaaficu eeg dembi weyne way ku jiraan ismigii weyni baa la raaciyey si halkaa looga gows qabsado looga joogsado dembi weyn iyo manaafic labadaba way leedahay baa layidhi nin kastoo wax garanayay wuxuu ogaaday ilaahay inuu kusoo socdo baasha inuu xarimayo halkaasuu kaga sii haay haddana markii labaad maxaa la yidhi xilligii salaada ayaa la yidhi khamradu waa xaaraan bay idinka tahay iyo masaajidda marka aad joogtiin yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun muminiinay salaadda ha u soo dhowaanina baa layidhi ilaayood waxaanad ku hadlaysiin aad fahamtiin ama aad garatiin halkaana xilligii salaada ayaa haddana xaaraan laga dhigay awqaaddii kalena waa la cabayey waad aragtaa in wakhti kamida la gooyey waa tadriij ummaddanuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qaab cilmiyeysan oo xikmadaysan ayaa waxa looga joojinaya markii dambe maxaa lagu soo gunaanaday inama alkhamru wlmaysiru walansaabu wlslaamu rijsun min camali shayaan fajtanibuuhu waa qurun iyo shaqo shaydaana ka fogaada buu ilaahay markaasaa welibana haddana suaal la keenay fahal antum muntahuun war ma ka dheeraanaysin markaasay saxaabadii nebi maxamed yidhahdeen intahayna yaa rabbana intahayna eeg saddex jaranjarood baa khamrada loo soo maray mar uun daaya lama odhanin waa eeg waa xikmad waa qaab xikmadaysan udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma wlmawcidati lxasana wey waa qaab xikmadaysanoo ilaahay uu inooga joojinayo wey soonkan aynu arkayna ma arkaysaa markii hore waxaa layna ayaamulbiidka iyo sooma yowmu caashuura iyo taasuuca iyo sooma baa layna yidhi maalmaha gaarka ah ee tirada yar ayaa layna yidhi soonka waa laydinka rabaaye maalmaha la yimaada wixii sidii maalmaha loo soomayey unbu ilaahay haddana subxaanahu watacaala laba ina doorgeliyo waxa layna yidhi uun wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun acaamu miskiin dadkan awoodda ee wada digdiglaynayee wada caafimaadka qabiyo magaalada idil laba qorsho ayaa dushiinna ah inaad soontiin maalintii iyo inaadan soomin e adad afuriso waxaad odhan karaysa warni waanu berri waan iska hebelow berri waan cunaya laakiin adaan ku afurini wa cala aladiina yudiiquuna kuwii soonka awoodayay baa laleeyahay fidye ha bixiyaan oo ha iska dhergaan labaad kale dooranaysa war ama miskiin wax sii ama soon oo isqadi labadaasuu haddana waajibka soonku ahaa markii lala qabsaday ee muslimiintu ay la qabsadeen tacaaliimtii islaamka ayaa looga baydhay oo layna yidhi faman shahida minkum shahra falyasumhu ninku hadduu bisha barakaysanba soo gaadho uu noolaado hee waa falyasumhu waa waajib inuu soomaaye faman shahida minkum shahra falyasumhu war soonka u adkaysta marka waajibkaasa ah hadda ina saaran ka shaqaynaya waa kan waa tadriiji mucaad ibnu jabal nebi maxamed markii uu yaman u diray wuxuu ku yidhi ummadda waxaad ugu yeedhaa shahaadateynka ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuul llah taa ugu yeedh muxuu nebigu yidhi seke ha kala hadlin eg seke lagalama hadlaynin oo soon lagalama hadlaynin oo salaad lagalama hadlaynin tawxiidka ayaa loogu yeedhi waa tadriiji ninku waa kuu soo dhowaanayayo wax u ogolaanaya muxuu rasuulku lahaa fainhum adaacuuka hadday ku yeelaan oo shahaadateynka ay la yimaadiin bal u fiirsa aada xikmadan markaa waxaad u sheegtaa ilaahay shan salaadood inuu maalintii iyo habeenkii ku leeyahay haddii ay ku adeecaan baa la layidhi oy haddana salaadiina qaataan waa tadriiji waxaad sheegtaa inay jiraan xoolahooga seke laga qaadayo oo welibana fuqaradooda un dib loogu celinayo hadday saasaa diinta lagu gaadhsiinaya waa tadriijiga iyo si tadriijiya in loo wado imaamu axmed waxaa laga wariyey isagoo tadriijiga iyo qaabkaa xikmadaysan ee diinta isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi waa la aqbalayaa ninku hadduu shardiyu yidhah zake bixin maayo waan islaamaya un shahaadateyinkii unbaan la imanaye shardi laakiin ii qora inaanan zake layga qaadaynin haye islaam baa laodhan waa laguu qoriye islaam baa laodhan imaamu axmed saasuu leeyahay hadduu ninku dha anuu jihaadi maaye laakiin waan shahaadataynkii baan la imanaya shardigaa ha lai qoro inaan jihaad laygu lahayn haye shahaadateynka la ima baa la odhan markuu la yimaad baa la odhan intani kuguma file intaa kalena kusii dar intaa kalaa kaa dhiman weli diintii macaanayd maadan soo gelin baa la odhanaya kolka imaamu axmed wuxuu leeyahay xataa ninku hadduu yidhaahdo aniga laba salaadood umaa salaadaha aan tukanayo ha la dhigo subaxdu way igu adagtay ha layga reebo salaadaha la hurdo dhan iga daaya hadduu yidha laba un baanan u tukanayaa ha laga aqbalo islaamnimada kolkaa shardigana shaqaynaya maahee shardiga faasidkii waa baatil oo tixgelin diintu ma samaynayso waa shardi faasida oon shaqaynaynin oo waxaba yaraatee tixgelin ah waxaba yaraatee tixgelin ah oo shardigaasi uu yeelanayaa ma jirayo bal insha allah xadiidka aynu eegno can ibni cumara waxaa laga wariyey saxaabiga ibni cumar radia allaahu allaha ka raalli ahaada canhumaa isaga iyo aabbihiiba allaha ka raalli ahaadee anna rasuul rasuulallaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi umirtu waxa lay amray buu rasuulku yidhi an uqaatila naasa dadka inaan la dagaalamo ereyga umirtu ilaahay baa amray ma odhan waxa lay amray buu yidhi ereyga umirtu ah saddex siy sabab saddex qolaa isticmaasha saddex qolo ayaa umirtu isticmaasha nebi maxamed markuu isticmaalayo xukun bay leedahay saxaabada nebi maxamed markay isticmaalayaanna xukun bay leedahay saxaabada nebi maxamed dadka ka dambeeya markay isticmaalaanna xukun gaara ayay leedahay nebi maxamed hadduu umirtu yidhaah waxa lay amray kii amray ilagu ka aamusayo kaa amray waa ayo ma nin ma nin lamid ah may allah un weeyaan haddii nebi maxamed umirtu ba yidhah waxa lay amray faacilkii waa la jaray hadalkan ayo kalaamkani waa majhuul e, weeye amaba waxa wey waa hadal majhuulo weeye waa basy voice weeyaan wixii la odhan jiray maaha active voice kolkaa majhuul buu noqonayaa waa majhuul kolkaa aamirka halkaa ku jira ee rasuulka uu xadfay faacilka la xadfay waa allah sababta loo xadfay waa maxay oo iddicaau shuhra baa la yidhaha balaaqadu iddicaau shuhra bay jira kol haddii ilaahay aan lagu haysanin arrinkan amarka ah cid kaleoo nebigiisa u waxyooto oo looga baqayaana ayna jirin war waa la wada garanayaa inuu allah meesha ku jiray ha layska jaro wa khuliqa alinsaanu daciifan bay leeer tahay wakhuliqa khuliqa alinsaanu insaankii waa la abuuray oo yaa abuuray insaanka kii abuuray waa la jaray dee insaanka yaa abuuray ma aabihii hooyadiibaa abuuray maya waa allah baa abuuray allah baa meesha laga xadfay markaa faacilkaa ee la jaray allah weeyaan subxaanahu wa tacaala saxaabada nebi maxamed hadday umirnaa yidhaahdiin waxa nala amray hadday yidhaahdiin iyagana yaa aamirkoogu yuu yahay dee ilaahay baa amray odhan maysid oo saxaabaday layn ilaahay uma waxyoonayno nebiye ma ahayne iyagayay waxyiga ka heli jireen saxaabada nebi maxamed umirnaa markay yidhaahdiin xadiidka fii xukmi marfuuc baa la geliyaa saxaabadu hadday umirnaa yidhaahdiin xadiidkaasi waa marfuuc nebi maxamed baana amray iyagoo yidhi oo kalunbuu noqonayaa kolka waxaa lagu leeyahay fii xukmi marfuuc ha la siiyo oo nebi maxamed baa meeshaa ku jiro oo ay ka saareen saxaabada dabadood haddii umirnaa aad aragto nebi maxamed baa amray ha odhanin maba soo gaadhinin aabbahood baa laga yaabaabaa lagu leeyahay inuu amarka siiyey saxaabada nebi maxamed cidda ka dambaysay hadday umirnaa yidhaahdiin dee aabbood baa amray saaiib asxaabtoodiibaa amray wasiiradii kase dowladda khulafadiibaa amartay ciidamadiibaa amray kolkaa xukunkaasi wuu isbedelayaa halka saxaabada haddaad dhaafto oo umirna iyo umirtu aad tidhaahdo isbedel baa ku imanaya rasuulku wuxuu yidhi sal llahu alayhi wasalam umirtu waxa lay amray an uqaatila naasa dadka inaan la dagaalamo ereygaa halkaa ma arkaysiin umirtu an uqaatila naasa an antaa bayar baa ka maqan kitaabka kutubta sharxaysa oo dhan haddaad u fiirsatiin bian uqaatila bay odhanayaan bian uqaatila oo ba'dan yar xaggay ka timid waxaa la yidhi ficilka amara ihi mafcuulka koowaadna toos buu u qaataa mafcuulka labaadna ba buu ku gudbaa kii koobaadna baa laga dhigay oo waa ta'da umirtu kii labaad ba buu ku gudbay an uqaatila naasa buu ahaayo babaa halkaa ku jirtay umirtu waxa lay amray an uqaatila naasa bian uqaatila naasa inay haddaba labada mafcuul toosu qaadataa aad bay af carabiga u yar tahay baa la yidhi ma badna waa naadir baa la yidhaahdaayo tiro yar weeye umirtu waxaa lay amray an uqaatila naasa dadka inaan la dagaalamo ereygaa annaasa jinku kuma jiro waxaa la yidhi taariikhdii rasuulka marka la eegay hal dagaal iyo hal duulaan oo nebi maxamed iyo shayaadiinta ama jinka dhex dhacay lama hayo taariikhda laakiin waxaa la hayaa jinku oo soo islaamaya sida jinkii nasiibeyn oo kale iyo jinkii meeshii daatu naklin oo kale iyagoo intay waxyiga iyo diinta dhegaysteen ama ay maqleen islaamaya oo nebi maxamed hortiisa ka islaamaya iyagoo isla hadlaya yaa qowmana ajiibuu daaciya allaahi iyagoo leh oo jinku isku baaqaya waa la hayaa laakiin nebi maxamed oo dagaal la galay lama hayo waxaa la yidhi ereyga annaas ah culimo badan waxay qaateen macaljinku wuu soo gelayaa magaca wuu soo hoosgeli karaa haddana la odhan maayo jinkiibaa ku jira oo nebi maxamed macaljinku la dagaalamaya odhan maysid annaasa waa insigeennan uun waa insiga ayaa lala dagaalamaya insigaasi haddaba gaal iyo muslim saddex guruubbaas oo wada gelaya annaas muslimiintu way soo gelayaan annaas dadka mushrikiinta iyo dadka wasaniyiintiina way soo gelayaan annaas dadka ahlu kitaabkiina way soo gelayaan saddexdaa guruub ayaa ereyga annaas a ah soo gelaya yaa loo jeedaa haddaba annaastan annaasta waxa looga muslimiinta horta looma jeedo umirtu an uqaatila naasa dadka inaan la dagaalamaa lay amray markuu rasuulku yidhi dadkaasi waa dadka mushrikiinta ee dadka muslimiinta a ah ma aha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam muslimiinta lama dagaalamaynin oo ereyga annaas ah waynu khasisaynaao maxaynu ku khasisaynaa markaa mushrikiinta iyo waa dadkii gaalada ahan muslimiinta ahayn weyan dadka lala dagaalamayaabaa la odhanaya halkaa waad la socotaa dadkii aan muslimiinta ahayn ayaa loo jeedaa bay yidhahdeen rag fara badani waay dadkaa haddaba naas gaaladii labay u qaybsami iyaguna ahlu kitaab iyo ahlu kitaab iyo yay u qaybsamayaan iyo dadan ahlu kitaab ahayn oo mushrikiina bay u qaybsami ahlu kitaabka laftooda dee laba arrimood baa la dhexgeliyaayo shahaadato islaamnimo ilaahay ka islaamaan lala dagaalami maayo sida xadiidka ahlu kitaabka waayo aayad qur'aana khasistay oo rabbigeen baa aayad qur'aana ku yidhi la dagaalama nimankaa aan ka diin dhiganaynin diinta islaamka oo laaya xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saagiruun buu ilaahay leeyahay dadka ahlu kitaabka ah saddex arimood baa la doorgelinayaa saddex arimood ayaa la doorgelin inay islaamaan iyo inay gibir bixiyaan iyo in lala dagaalamo islaamnimada yaa sheegay xataa yashaduu xadiidkanaa sheegay dagaalkana yaa sheegay umirtu an uqaatila naasa isla xadiidkanaa sheegay jizyadana yaa sheegay jizyada iyo gibirka hadduu gaal hadduu ahlu kitaabka ku yidhaha war islaami maayo ilana dagaalami maysid ee waxaan isku badbaadinayaa gibir baan ku siin waad ka aqbalaysaa oo ilaahay baa qur-aanka ku yidhi xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun ilaayay gibirka dhiibaan oy gacmaha ka dhiibaan iyagoo dulaysan welibana la dagaalama hadday gibirka dhiibaan laakiin hala dagaalamina weeyaan kolkaa laba arrimood bay isku badbaadin karaan laba arrimood bay ahlu kitaabku isku badbaadin karaan oy dagaal kaga fursan karaan labada arrimood waa islaamid iyo inay islaamaan iyo inay gibirka bixiyaan labadaa qodob islaamidda xadiidkanaa sheegay gibirbixintana aayaddaa sheegtay aayaddaasi waxay takhsiisisay xadiidkan haddaba waxaa la yaqaanay culimada cilmigan cilmulxadiidka marka la joogo xadiidku aayadda wuu takhsiisiyaa oo aayad macno badan leh xadiid baa in ka soo reebaya xadii ayaa in ka reebaya aayad macnihii badnaayee aayadda ilay nebi maxamed qur-aan ku cadaynayo litubayina linaasi maa nuzila ilayhim baa la yidhi xadiidku aayadda wuu bayaamiyaayo takhsiis buu ku sameeya waxay culimmadu yidhahdeen aayadda lafteeduna xadiidka way sharaxdaa oo xataa yucdu ljizyata can yadin aayaddaasi waxay sharxaysaa xadiidkeennan bay sharxaysaa oo umirtu an uqaatila naasa naaskaasi inuuna ahlu kitaabku ku jirin ee dadka mushrikiinta ah iyo dadka wasaniyiinta ee dabcaabudka ah in naaska lagu macnaynayo ayay aayaddu inoo tilmaantay oo ahlu kitaabka jizyaa laga qaadaya ninku hadduu mushrik yahay islaamidunbuu isku badbaadin karaa hadduu ahlu kitaab yahayna islaamid iyo gibir bixin labadaa kolba kuu yidhaahdo ayuu isku badbaadin karaa sheekhii khataabi la odhan jiray ayaa macaalimu sunanka markuu ka hadlayay wuxuu tilmaamay annaaska ahlu kitaabku inayna ku jirin ibnu xajar baa la yaabay oo kusii qabsaday aad buu ibnu xajar ula yaabay ibnu xajar markuu khataabi la yaabay isaga laftiisana duufi baa la sii yaabay haddaad nin la yaabto adna ku kula yaabunbaad helaysaa ma ogtahay kolka waa lala yaabay maslada laysku hayo waxa weeye ibnu xajar wuxuu yidhi naaskan maxaa loogu khasisayaa ahlu kitaabka oo looga reebayaa miyaa la ogaado in naaskan ereyga naasa ahlu kitaabka in lala dagaalamayo markayna gibirka bixinaynin gibirka markayna bixinin waa lala dagaalamaya hadday gibirka bixiyaanna aayaddaa sheegto lala dagaalami maayo xataa markaa xadiikan naaska muslimiintii aan ka reebnay baa lagu leeyahay haka reebin masaladaa muxadisiinta ma arag cidle le naaskaa muslimiintaa ku jirta umirtu an uqaatila naasa muslimiintaa ku jirta hortay wax kitaaba oo xadiia oo qoran oo macnaha sheegaya ma arag laakiin aniga naftaydu markaan sidaa u eegay waxay jeclaysanaysaa dadka waxbay hoos mari karaane naaskan in muslimiinta aan laga saarin ee muslimiintu markay labada shardi ee soo socda ka tagaan markay salaada tukan waayaan ay zakada bixin waayaan iyagoo magicii islaamka ahaa aan laga aan laga xayuubinaynin ayaa lala dagaalamayaa magicii islaamka ahaa way wataan markay sakada diidaan iyo markay salaada diidaan magicii islaamka ahaa way wataan laakiin waa lala dagaalamaya muxadisiintu weynanka waxay ku odhanayaan umirtu an uqaatila annaasa muslimiinta ha laga reebo dee muslimiinta marka laga reebo ka salaada diiday in lala dagaalamayo sow kan culimmadu ay wada sheegayso see looga reebi markaa muslim waa muslim caasiyoo lala dagaalamaya dheh kolka ereygii annaas ahaa waxaad iska tidhaa xataa muslimiintii lagama reebayo macnaha markaynu eegno muslimka saxda ah laga reebi ee salaada oogaya ee zakada bixinaya ayaa laga reebiyo lala dagaalami maayo kaa laakiin muslimka aan saxda ahayn ee salaada ka tegaya ama zakada ka tegaya kaa waa in lala dagaalamaa waxaynu haynaa wuxuu rasuulku yidhi umirtu waxa lay amray an uqaatila inaan la dagaalamo annaasa dadka inaan la dagaalamo hadday yihiin mushrikiinta islaamuun baan ka ogolaanaya hadday yihiin ahlu kitaabkana islaam iyo jizyaan ka ogolaanaya hadday yihiin muslim caasiyana salaaddii ay ka tegeen iyo zakadii ay diideen inay u soo noqdaan ayaan ayaan kolkaa kula dagaalamaya saddexdaba kolkaa meesha waynu dagaalka waynu soo gelinaynaa umirtu waxa lay amray an uqaatila inaan la dagaalamo annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu ilaayay qiraan halkan xataa yashhaduu waxaa la yidhi qofku markuu islaamayo horta ma laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullahi buu ku islaamaa mise ashhadu an laa ilaaha ila allahu wa ashhadu ana muxamadan rasuulu llahi buu ku islaamaa labadaa midkee lagu islaamaa ma laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulu llah baynu nidhahnayo lagu islaami mise ashhadu ashhadudu ma lagama maarmaanba ibnu xajar iyo aqoonyahan fara badan oo culimada shaaficiyada ka tirsani waxay yidhaahdeen ninku hadduu laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuululah yidhah ma islaamayo diinta islaamka soo geli maaya bay qabaan waxa lagama maarmaana bay leeyihiin sheekhii ibnu xajar ee minhaajka sharxay ashhadu in meesha la keeno ayaa lagama maarmaana ashhadu shahaadada magaceegaba shahaadatayn baa la yidhaahdaa lafdigan waa laynagu addoonsaday ashhadu amarkaa lama bedeli karoo aclamu kuma bedelaysid uuqinuna kuma bedelaysid waxay ku leeyihiin salaada markaad xidhanayso sow allaahu akbar kuma xidhatid sidaan laguugu ogolayn alcasiizu akbar inaad ku xidhato alcasiizu akbar ama alraxmaanu akbar ama aljabbaaru akbar sidaadan u odhanaynin ee lafdigan allah a ah, uun ad u soo qaadanaysid ayuu ibnu xajar iyo culamaau shaaficiya rag fara badani waxay qaateen ashhaduda laga tegi maayo xadiidkanayna deliishanayaan markaa ashhadu waxaan qirayaa xataa yashhaduu ilaayay qiraan an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin ila allaahu allah mooyaane wa ana muxammadan nebi maxamedna rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay inay qiraan ilaayay taa la yimaadiin culimada kale waxay leeyihiin war maye e lafdiga shahaadada waxba cibaada kuma soo aroorine lafdigan ashhadu a cibaade ma ahe oo laynaguma adoonsane lafdi kastoo lagu bedelo waa sax oo qofku diinta islaamka waa kusoo geli karaa culimada ashhaduda waa la bedeli karaa lihin waxay deliishadeen isla xadiidkan xadiid la macnaa ayaa jiray riwaayad kalea jirtay oo xataa yashhaduu halkuu ka yahay ayay riwaayada kale ka lahayd xataa yaquuluu waxay yidhahdeen sawta riwaayadaasi yashhaduudii bedeshay ee yaquuluu ku bedeshay kolkaa laa ilaaha ila allah hadduu qofku yidhaah war wuu islaamaya oo lafdu shahaado uu bedelo diinta islaamka wuu soo gelayaaye daaya waa qowl labaad qowlka koobaad waxa lagu leeya waxbaba ha bedelin ashhaduda ha bedeli laa ilaaha ila allahna waxba ka bedeli wa ashhadu ana muxamadan rasuululahina waxba ka bedeli qowlka koobaad sidaa tawxiidka waxba uga bedeli sidanuu cibaade ku yaho laynoogu addoonsaday buu leeyahay qowlka labaadna wuxuu leeyahay lafdu shahaade ha la bedelo inta kale laakiin yaan la bedelin oo waxaad odhan kartaa laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah ama aclamu an ilaaha ila allahu wa ana muxamadan rasuululah waad odhan kartaa lafdu shahaade ha la bedelo buu qowlka labaad leeyahay qowl saddexaadna wuxuu leeyahay war xataa lafdu shahaadana waa la bedeli karaa laa ilaaha ila allah lafteedana waa la bedeli karaa oo ereyla macnaa lagu bedeli karaa oo waxaad odhan kartaa laa raxmaana ila allah ama laa ilaaha hayrullaahi waad bedbedeli kartaa wa ana muxamedan rasuulullaahina wa na axmeda rasuulullaahi waad odhan kartaa oo magacyadii kale nebigeenna ayaad ku bedelan kartaa saddexdaa qowl ayay culimadu lafdiga shahaadada markay ka hadlayaan welibana culimada muxadisiintu saddexdaa qowl bay culima isku khilaafeen qolo tidhi lafdiga shahaadada yaan la bedelin ibnu xajar baaba ka mid a minhaajka sharxay iyo qolo tidhi lafdiga shahaadada ha la bedelo laakiin tawxiidka inta kale yaan waxba laga bedelin iyo qolo tidhi wax kasta oo shahaadada la macno ah haddii lagu bedelo diinta islaamka waa lagu soo geli karaa oo wax dhiba oo ku jiraa ma jiro lafdigan shahaadada lafdiga kale la macnaha ah ee lagu bedelayo wax dhiba oo ku jiraa ma jiro saddexdaa qowl ayay culimada muxadisiintu tawxiidka ayay iskugu qabteen marka loogu dhawaaqayo halkan waxaynu isku baraarujinaynaa kelmad muhiima ah, muhiima ah, oo aad iyo aad u muhiima ah baan isku baraarujinaynaa dadkeenna ni welibana dee inagu muslimiin baynu nahay mia bilmia boqol kiiba boqol dad islaama baynu nahay ilaahay baa mahaddaa iskale ilaahay baa mahaddaa iskale jaarkeenna markaa tegtiin dowladahan jaarkeenna waxaad arkaysaa dee waa meel gaal iyo islaam ay ku wada nool yihiin masaajidda inta la yimaado ayaa la odhanaya sheekh nin baa imanaya inaan islaamaan doonayaabuu odhanaya waa nin gaal ahaa markaasuu sheekh odhanaya jumcada jumcada kaalay ama wuxuu odhanayaa sheekha u kaalay eg waa khatarteeda ayay arrintaasi leedahay daqiiqad qura inaad qofka raalli uga noqoto maaha inuu gaalnimo ku baaqi ahaado hal minid sheekhaan kuu geynaya ha odhan u qabo bartaa taagan tahay ugu qabo jumcaan kula sugayaa iyo ciiddaan kula sugayaa iyo waa arin ha khatar ah qaacido idil baa jirto oo waxaa la yidhaha ridal kufri kufrun haddaad gaalnimada ku raali noqoto gaalnimo haddaad ku raali noqoto inuu qofkani gaal ahaada daqiiqad haddaad ka raali noqoto dee adaa lamidaba adaaba gaala kolka qofku waan islaamayaa markuu yidhaa hebel baan kuu geynayo jumcaan kula sugi iyo masaajidkaan ku geyn iyo ciidda iyo war waxaasoo dhan iskadaa bartaa taagantahay shahaadada ugu qabo shahaadada ma u qabatay markaad u qabatay kadib u islaamay marka haddaad doonto jumcada ugee haddaad doonaysa wax yar loo ururiyo jumcada ugee ciidda la sug masaajidka gee culimada ugu yeedh eeg markaas ayaad dib u dhigan kartaa laakiin marka hore waa arrin khatarteeda leh inaad ogolaato qofkani inuu gaalnimo kusii baaqi noqdo ila wuu ku dhiman karaaye daqiiqad kamida cumrigiisa iyo ilbidhiqsi kamida cumrigiisa lama ogolaanayo inuu ku baaqi noqdo gaalnimo wuxuu rasuulku yihi sal اllahu alayhi wasalam xataa yashhaduu ilaayay ka qiraan an laa ilaaha ilaah xaq lagu caabudaa inuuna jirin ila allahu allah mooyaane wa ana muxameda nebi maxamedna ilaayay ka qiraan rasuulullaahi rasuulkii ilaahay inuu yahay sal اllahu alayhi wasalam riwaayadani shahaadataynka way inoo kulmisay wa ana muxamedan rasuululaahina way inoogu dartay riwaayooyinka qaar baa jira wa ana muxamedan rasuululaahida ka taga kuwa ka tegay markaa waxaa la leeyahay riwaayadda wa yuminuu bima jitu bihi ayaa la yidhi kolkaa wixii uu nebigu la yimid ee risaaladiisoo la rumeeyaa ka kamid ahayd rasuulnimadiisoo la rumeeyaa kamid ahayd riwaayooyinkaa kale ayaa sheegaya ama shahaadate baabuliktifa weeyaano meeshaa laga fahmayaaba inay ku jirto wa ana muxamadan rasuulullah wa ana muxamadan rasuulullah waa laga fahmayaaba ama waxaad odhanaysaaba baabuliktifa maahee shahaadateynka kelmadanaaba calam ku noqotay shahaadateynka labadii ereyba kelmadanaa magaceegii wada sidata oo loo yaqaanaa wayuqiimu ay welibana oogaan wayuqiimu ay welibana oogaan asalaata salaada ay oogaan oogidda salaada culimadu laba macnay ku macneeyeen qole waxay yidhaahdeen salaada wa yudiimu salaata bay yidhahdeen salaada waa inay daa'imaan ay joogteeyaan oo si joogto ah ay u tukadaan qolona waxay yidhahdeen wayuqiimu salaatadu wa yatuu biha cala alwajhi alma'muur sidii in laysfaray salaada in loo tukado oo shuruuddeeda in la buuxiyo ah arkaanteeda in la buuxiyo ah sidii salaad nool laga dhigoo taagan laga dhigo waa inay taa la yimaadiin salaadiina waa inay kolkaa daaimaan oo haddana ay la yimaadiin xadiikan waxaa laga qaadanayaa taarikusalaadka in la dili karayo taarikusalaadka in la dilayo waa ninka salaada ka tega ee welibana aan jaaxidka ahayn een dafirayn inay waajib tahay haddii uu wujuubkeega dafirsan yahay waa gaal waana laysku waafaqsan yahay taarikusalaadku hadduu leeyahay salaadu maba jirto waa nin gaal ah oo gaalnimadiisa laysku waafaqsan yahay muslimiinta cid cid ku khilaafsani ma jirto waa khatar weeye waa gaal hadduu diidan yahay salaada soomaalidana meelo badan baynu maqalaa iyagoo diidanoo leh salaad iyo maxaa iiga dana subax isqooqoynta salaad iyo maxaa iiga dana subax isqooqoynta waa khatarteeday leedahay ma ogtahay kolka waxa weeye salaada hadduu qofku diido oo waajibnimadeeda uu dafiro qofkaasi islaamka toos buu uga baxay waana la isku waafaqsan yahay waman ankara maxaa la odhan jiray limujmacin calayhi ama limacluumin min addiini bidaruura fahuwa kaafir qofku hadduu inkiro ama uu dafiro wax diinteenna laysla og yahay waajibnimadiisa ama sugnidiisa hadduu dafiro waa gaal ninkaasi layskuma hayo taariku salaadka jaaxidka ee wujuubka diidani inuu gaal yahay kaa khilaaf kuma jiro laakiin taariku salaadka salaada ka tegey ee kule laakiin inay waajib igu tahay waan ogahay nafya shaydaan baa iga adkaaday nafya shaydaanka kule waan tukani insha allah ka kule kaa ayaa laysku qabtay imaamu shaafici waa muslim buu ku leeyahay waa muslimkaasiyo gaal ma buu leeyahy imaamu shaafici markay doodayeen wuxuu yidhi muxuu ku islaami buu yidhi kaasi haddaad tidhaa waa gaal muxuu ku islaami buu yidhi waxa idhahda salaaduu tukan dee gaal ilaahay salaada kama aqbalo buu yidhi nin gaalon hadda ashahaadan hadduu salaadun ka bilaabo ilaahay ka aqbali maayo buu yidhi waxay idhaahdeen wuu ashahaadan dee marka horeba wuu ashahaadanayey buu yidhi marka horeba ninkani wuu ashahaadanayoo nin ashahaadada la yimaada ayuu ahaa buu yidhi imaamu shaafici aad bay dooda imaamku ay u adkaatay kolka waa nin muslim ah oo laakiin caasi ah waa la dilayaa waxaana loo dilayaa xad ee kufri looma dilayo imaamu axmed wuxuu yidhi may ninkaa waxa loo dilayaa xad maahe waa kufri gaalnimo oo lana maydhi maayo lana kanfi maayo xabaalaha islaamkana lagu aasi maayo imaamu axmed sidaasuu taagan yahay taariku salaadka haddaba zekadu inay ku bixi iyo inayna ku baxaynin khilaafka ku jiraa waa khilaafkan xukunkiisa ku jira haddaad qowlka imaamu axmed qaadato oo tiraa taariku salaadku waa gaal zakadani kaaga bixi maysa haddaad siiso ilaahay wuu kuu qabsanayaa zakadaah waayo zekada waajibkaa ah gaalada kuma baxdo sekada waajibkii gaalada kuma baxdo laakiin sadaqadu gaalada way ku baxdaa oo sadaqo haddaad doonayso gaalada waad siin kartaa gaalada sadaqa way kaaga bixi laakiin sadaqada sunnihii gaalada way ku baxdaa wax kastaoo beer qoyan le ayuu rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam sadaqa way kuugu bixi laakiin ta waajibka ah islaamka unbaa la ogol yahay islaamka dadka ugu sokeeya walmualafati quluubuhum baa la ogol yahay dadka islaamnimada loo soo dumaya ee dee islaamka la jeclaysiinayo loo macaanaynayo ayaa la siin karaa waxaynu doonaynaa imaamu shaafici waa muslim caasiya buu yidhi wadaad soomaaliyeed sheekh soomaaliyeed oo cashir ku jira ayaa la yidhi sheekh akadu ma ku baxdaa taarikusalaadka baa lii akadu taarikusalaadka ma ku baxdaa markaasuu yidhi oo ma isagaa nool buu yidhi sawnagii kitaabusalaad ku soo dilay <laughs> taarikusalaadku baabu zako ma isagaa soo gaadhayaba halkee lagu soo dilay buu yidhi kitaabusalaad baa lagu soo dilay kitaabusalaad markuu salaada diiday halkaasaa lagu dilay oo la yidhi hala dilo ninkaa tawbakeen baa la odhanayaa marka keen la yidhaahda hadduu ka laabto oo salaadii uu bilaabo uu salaadii tukado faraha laga qaadaya haddii uu salaada tukan waayo ama salaada uu bilaabi waayo muddaa la siinayaayo muddadaa marka la siiyo waa la dilayaayo waa islaamku saasa ayay qaateen ma jiraan xilligii saxaabada nin la dilay oo taarikusalaad dartii loo dilay ma jiraa sheekh ha ma jira xilligii saxaabada nin taariku salaad dartii loo dilay maya lama hayo cid taariku salaada cid la yidhi waa la dilay oo salaadii buu ka tegay oo loo dilay lama hayo baa la yidhi xataa wayuqiimuu ay oogaan asalaata salaada ay oogaan welibana salaada waa inay oogaan wa yu'tuu ay bixiyaan azakaata zakadana ay bixiyaan dadkan taariku salaadki ihi dadkan muslimiinti ihi markay ashahaataan haddana waa inay salaada oogaan haddana qodobka saddexaad waa inay zekada bixiyaan wa yu'tu zakaata buu rasuulku yidhi sal allahu calayhi wasalam salaadana waa inay oogaan welibana oo dadkii u baahnaa ee mustaxiqiinta ahaa waa inay siiyaan halka wuxuu nebigu ka aamusay soonkii iyo xajkii arkaanulislaamna way ahaayeen culimmadu waxay yidhaahdeen waxa looga aamusay xadiidkeennin soonka iyo xajka waxa looga aamusay markii xadiidkan rasuulku uu ku hadlayey labadaa lama waajibinin baa la yidhi soonkuna waajib ma ahayn xajkuna waajib ma ahayn sidaa ayaa looga aamusay ayay ragga qaarkood qaateen ama ay ku qowleen saddexdan arrin bal hadda ila eeg shahaadatayinka dadka looga baahan yahay waa dadka nooceeya salaada dadka looga baahan yahay waa dadka nooceeya zakada dadka looga baahan yahay waa dadka nooceeya shahaadateynka waxaa looga baahan yahay dadka qaangaadhka ee muslimiinta ah dadkaa islaamaya ee qaangaadhka ah ayaa kusoo islaama ama tamyiista leh ayaa shahaadateynka kusoo islaamaya oo taa ku qawlaya nin waalan hadduu shahaadateynka ku qawlo kuma islaami karo ilmo yaroo hadalbarada haddaad hadalka ugu ridana kuma islaamayo waayo dee qasadba maleh salaada marka laga hadlayo caruurta lagumaba leh oo lagula dagaalami maayo caruurtu hadday taariku salaad noqdaan la dagaalami maysid oo la dili maayo laakiin waa la ulayni todoba jirkana waa lagu amraa eh, toban jirkana waa lagu uleeyaa eeg ulbaa las ayaa la saarayaa kolka waxaa la yidhi ma ilmaha ayaa la odhanayaa tuko todoba jirka toban jirkana ilmahaad ulayni maye weligiisa kolba ilmaha cidda mas-uulka ka ah ayuu amarkani fuushay oo ilaahay baa kala xisaabtamaya ilmaha aad weliga u tahay waa inaad toddoba jir salaada ku amartaa waa inaad toban jirna ilmaha ku ulaysaa waxay culimmadu yidhahdeen waxbarashadii kale iyo runtii iyo been iska ilaalintii iyo toosnidii iyo dhammaan axkaamtii kale toddoba jirkay ku bilaabani sagaal jirkana toban jirkana waa lagu ulaynaya markaa ilmaha yar dumarka waxaa laga reebayaa gabadha dumarkii hadday salaada ka tagta lagu dili maayo lala dagaalami maayo hadday caado leedahay gabadhu iyadoo caadadii leh odhan maysid waan la dagaalamayaa oo salaadiibay ka tagtay lamaba ogolo inay salaada tukatee seedu la dagaalami markaa dumarkii caadada lahaa iyo caruurtii iyo ayaa salaada inaga baxay xagga zakada markaynu u nimaadno muslimiinta zakada lagula dagaalamayaa waa muslimiinta qaangaadhka ah ee welibana hantida leh ee hantidoodu ay zako gaadhayso weeye adigoo faqiir ah oo maalkaagu uuna zekaba gaadhaynin zeke bixi in lagu yidhaah meesha ma taal lagugulana dagaalami kari maayo oo qasab seke ku bixi meesha ma taalo ilan xoolo zakoobaba ma hayside ilmaha yaree sabiga ah xoolihiisa zaka ma ka waajibtaa nacam zakadu way ka waajibtaa ilmaha yaree sabiga ah eeg laakiin hadda la soco zakadu way ka waajibaysaa hadduu agoon yahay iyo hadduuna agoon ahaynba oo waxaa la yidhaah asal caruurta marka laga hadlayo laba khiaab buu ilaahay diinteenna ku soo dejiyey khiaab waxaa la yidhaha khiaabulwadci khiaabna waxaa la yidhaahdaa khitaabu takliif ilmuhu markuuna qaangaad ahayn khitaabu takliif ma saarna salaadii iyo soonkii iyo xajkii iyo ma saarna khitaabu takliif baa la yidhaha mukalaf ma aha laakiin khitaabka la yidhaha khitaabulwadcigu ilmuhu isagoon qaangaad ahayn waa laga rabaayo ilmo yari hadduu nin dilo dee sabi buu ahaayo mag laga qaadi maayo maleh magtii laga qaadi maayo male ilmo yari hadduu gaadhigaaga kaa jabiyo qaangaadh ma ahaynoo waxba lagumale ma aha khiaabka ilmaha yar qaraamada iyo qaangaadhka saaraya ma aha khiaabu takliif ilmaha khitaabu takliif lagumale khitaabkaasi waa khitaabulwadci khitaabulwadci caruurtu way inala leeyihiin oo ka waalani inala leeyihi nin waalani hadduu nin dhaawaco dee isaga waa la qisaasayaa la odhan maayo waa la dhaawici len caqli ma lehee laakiin magtii baa laga rabaa hadduu xoolo leeyahay iyo hadduu tol leeyahayba kuu leeyahayba magtii waa laga rabaa ka waalan ka yare sabigaana haddii uu waxgeysto khitaabu takliif maaha khitaabkiisi waa khitaabulwadci kolkaa waxaanuu geystayo jinaayadan loo qaban maayo loo qisaasi maayo oo qisaasle waa khitaabu takliif wey mukalaf ma aha laakiin khitaabulwadci baa saaranoo magtii waa inuu bixiyaa ilmahaa sabigi ihi wax wuxuu geysto waa laga qaadaya haddaba ilmaha yar xoolihiisa marka ha laga zakeeye la yidhaah ilmihii yaraana una mukalafba ahayn khitaabkan ilaahay yuu saaran yahay khitaabka ilaahay la hadalkan ilaahay ummadda uu la hadlayo kan yari qaangaadh maaha yuu saaran yahay weligiisuu saaran yahay ninka ku dembaabaya ama ajriga kaga helaya ilmaha yar xoolihiisa in laga zakeeyo iyo in laga zakayn waayo waa weligiisa ninka xoolaha gacanta ugu haya hadduu ka zakeeyana ilaahay agtiisa ajri baa u yaala oo cibaadu sameeyey ka yarna ajrigiisii lagama nusqaaminayo la qaybisan maayo waa mid kaloo dheeraadu ilaahay siinayo hadduu ka zakayn waayena ninuu mas-uul ka ahaa xoolihiisii ayaa sekadii lagu yeeshay oo waa dembaabaya ilmaha yari markuu qaangaadho ayuu tirinayaa inta sanadoodee xoolihiisii aan laga sekaynin markaasuu intaasoo sanadood ayuu ka sekayni waxaan doonaynaa haddaba culimadu bal hadda u fiirso ninka sekada diida in lala dagaalamayo waa arrin oo kale saxaabada xaggiisa uga guntamay xaggee laga keenay talow masaladaa sekadiidaha ah in lala dagaalamayo laakiin lama dilayo waa lala dagaalamaya sekadiida waa lala dagaalami laakiin la dili maayo waa sidee abibakar markii khilaafada loo dhiibay ee qabaa'il badanoo carbeed ay gaaloobeen ay diinta islaamka ka baxeen ayay qolooyin badanina sakada diideen abibakar baa yidhi radia allaahu tacaala canhu ilaahay baan ku dhaartay waan la dagaalamayaa sidaan murtadiinta ula dagaalamayo ayaa ka dabar xilligii nebi maxamed uu bixin jiray bixin waaya ama ceesaan laba riwaayadood baa jira waa ceesaan buu yidhi iyo waa dabar buu yidhi xadhig xilligii nebi maxamed uu bixinayay ninka bixin waaya waan la dagaalamay buu yidhi ama ceesaan nebi maxamed wakhtigeegii uu bixinayey ninka hadda bixin waaya abibakr baa yidhi waan la dagaalamay abibakr wuxuu daliishaday waa cumar baa yidhi oo waayo maxaad ula dagaalamaysaa dadkani way ashahaadanayaane maxaad ula dagaalamaysaa abibakr wuxuu yidhi waxaan ula dagaalamayaa xadiikii ma garanaysaa labaad arbiciinka xadiikii labaad ee malakuljibriilu nabiga su-aalaha weydiinayey ahbirnii can ilislaam uu lahaa islaamka ii sheeg markuu yidhi shan qodob buu nebigu malaga u sheegay buu yidhi islaamka laguu sheegayaaba waa shantaa dee ninka zakada ka tagaa islaamkiibuu kala dhimay oo islaam sax a ah ma aha waan kula dagaalami buu abibakar yidhi waxaa kaloo abibakar soo qaatay zakadu waa salaada walaasheed buu yidhi oo waxba loo yaqaana salaaduna waa cimaadudiin ba ladha waa tiirdhexaadka diinta zakaduna waa qandaratulislaam baa ladhaha biriishka islaamnimada biriishka lagu tallaabo ee gaalnimada lagaga baxee islaamnimada loogu gudbo waaba qandara waa biriish baa la yidhahdaa zakadu kolkaa labadani ma sahlanaa abibakar labadaa daliil buu soo qaatay isagoo salaada uga qiyaasanaya iyo xadiikaa ah hore ee xadiikii cumar bin khadaab ee malakuljibriil labadaasiba waxay tilmaamayaan bui in lala dagaalamayo ninka zakadiidaha ah cumar baa yidhi anigu waxaan haystaa buu yidhi xadiikii shahaadateynka oo qura uun ee xadiikii usaamo oo kale iyo kuwii shahaadateynka uun intay qireen nebigu islaamnimadooda xukumayey war shahaadateynka hadduu la yimaado lala dagaalami maaye waa ku sidee buu yidhi cumarna labada khaliif arrintaa way isku diideen kumay kala tegin xaqu abibakar ma ciise yahay oo sakadiidaha lala dagaalamayo waxaa la yidhi labada khaliif abibakar iyo cumarba xadiikeennan mayna ogeyn baa la yidhi xadiikeennan maanta aan marayno xadiikan yaa wariyey ibnu cumar baa wariyey waa ina cumar baa wariyey xadiikan ibnu cumar uu hayee nebi maxamed uu ka maqlay abibakarna ma maqlin cumarna ma maqlin waayo iskumay khilaafeen xadiikan hadday og yihiin waxaa la yidhi ibnu cumar xagguu ku maqnaa markay iskhilaafayeen ee dee arintu ay weynaatay ee midba uu dhinaca taagnaa xageebuu ibnu cumar ku maqnaa ragga qaar waxay yidhahdeen wuu xanuunsanayey ragga qaarna waxay yidhahdeen safar buu ku maqnaa ragga qaarna waxay yidhahdeen xadiidka laftiisuu ilaaway oo gadaal buu ka xasuustay ibnu cumar laftiisa xadiidka ilaaway oo gadaal ka xasuustay bay yidhaahdeen almuhim xadiidkani wuxuu ku jiraa axaadiita wuxuu ku jiraa ragga yaryar riwaayatulakaabir can ilasaaqir saw shalay maynaan soo marayn nebi maxamed oo saxaabi war ka warinaya xadiid halkanna waa akaabirtii cumar binu khadaab oo aabbihiiya ayaa inankiisa ka maqlay gadaashii xadiidkan abibakar baa ina cumar ka maqlay xadiidkan gadaashii warkii wuu soo xidhmay haddaba maxaa loo yidhi sekada halala dagaalamo laakiin yaan la dilin ha dagaalamo laakiin yaan la dilin haddii la qabto salaada laakiin iyada waa la dilaya haddii la qabto waxay culimmadu yidhaahdeen kan salaadiidaha ah dee eh, si qasame ku tukan maa loo odhan karaa aduma tugsiin kartaa qasab maad u sujuudi niyay u baahanta wax badan bay u baahan tahay waa maya laakiin sakadiidaha markuu arko in laga awood badan yahay hadduu bixiyona waa sax hadduu bixin waayana xoolunbaa qasab lagaga qaadayaayo la bixinaya waa loo bixinayaa uun waa loo sidaasa isaga loo dili waaye waa laga qaadi karaayo waa loo bixin karaa kolkaas sabab naftiisa loo dhaafiyo loo dilo ma taal laakiin kan salaada isaga looma tukan karaya baa lagu leeyahay ha loo tukada male laakiin sekada de waa loo bixin karaya inta laga qaado ayaa loo bixinaya wayu'tuu ay bixiyaan azakaata zakada ay bixiyaan fa idaa facaluu markay sameeyaan daalika arrinkaa daalikadaasi waa maxay talo waa ismu ishaara ismu waa maxsuus shayga maxsuuska ee muuqda ee la arki karo ayaa daalika af carabiga la yidhaah daalika kaa waa mid farta lagu fiiqayo haddaba macnawiga waxa aan la arkaynay dhegtu maqasho far laguma fiiqo waxaa la yidhi daalikadaasi saddex qodob bay ku dhacaysaa daalikadaasi yay ku dhacaysaa wa shahaadateyinkii waa qawle maa la arkaa ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamadan rasuul ma arkaysid waa la maqlaa waa qowl salaa tukashada iyada waa sax waa la arkaa salaada salaadii waa la arki karaa zeke bixintana waa la arkaa sekbixinti sekadii iyo salaadii waa la arkaya oo daalika waa la odhan karaa laakiin tawxiidka maxaa daalika loo yidhi taqliib weeyaano shayga haddii saddex shay ay meel wada yaalinayn laba isku dhinac yihiin wax la arki karayo ay noqdaan ka kalena waxaan la arki kara inuu yahay waa layska qalibaa wax la wada arkayo unbaa sidiisa loola hadlaa saasuu rasuulku faidaa facaluu dalika buu yidhi waxay culimmadu yidhaahdeen taariku salaadku inuu tukan dee maa la hubaa lama hubo inuu tawbo keeni maa la hubaa lama hubo maanicu zakaadku inuu tawbo keeni maa la hubaa lama hubo labadaa midna lama hubo kol haddaba haddaan la hubin meeshan ereygan waxa lahaa balaaqa ahaan waxa u lahaa faidaa facaluu buu rasuulku yidhi fain facaluubu ereygan in baa meesha iska lahayd in halka yaa iska lahaa intu waxa shakile baa lagula hadlaa shayga mustaqbalkiisa shaki uu ku jiro in baa loo isticmaalaa shayga mustaqbalkiisa yaqiin ay tahayna idaa baa loo isticmaalaa taariku salaadku inuu soo tawbo keeni yaqiin ma aha maanicu zakaadku inuu tawbo keenina yaqiin ma aha maxaa in loo odhan waayey haddaba meesha in baa iska lahayde way kala sharaf badan yihiino tafaa'ul baa jira ummadda nebigeennu haddii meelaad ka fiican tahay meelna aad ka xun tahay waxaa laguu rajaynayaa meesha aad ka xun tahay in meesha fiicani ay dawayso dawaa loo rajaynaya idaada qaata waa tafaaule insha allah way tawbe keenayaana idaa qaado nabigeennu idaada wuxuu u qaatay waa erey tafaaulu ku jiro oo farxad leh oo tilmaamaya dadkan inay kasoo noqonayaan xumahan haddii laakiin in la odhan lahaa in waxay noqon lahayd medmadow baa ku jira eeg in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysin gaaladaa lagu odhan jiray in madow idil baa ku jira ma ogtahay markaa idaa jaa nasrullah laakiin idaada waa marka la hubo inuu guushu inay imanayso idaa facaluu marka ay sameeyaan daalika kaa saddexda qodob a marka ay sameeyaan casamuu way ilaaliyeen minii ani waxay iga ilaaliyeen dimaa'ahum dhiigagoogii bay iga ilaaliyeen wa amwaalahum maalalkoogiina way iga ilaaliyeen casamuu waa maxay casamuu haddaba casamu waa manacuu wa xafiduu baa la yidhaahdaa waxaa la dhaha ictasamtu billaahi ilaahay baan isku ilaaliyey wa imtanactu bilidfihi cisaam bay ka timid oo ereyga cisaam waa maxay cisaam mahmaa carbeed baaba jirtayo nafsu cisaamin isa wadad cisaaman cisaam isagunbaa iscaleena saaray bay odhan jireen carabtu ninka isaguuni shayga isku magacaaba ee ummad magacaabatayba ayna jirin ayay yidhahdeen nafsu cisaamin sawadad cisaaman cisaam isagunbaa iscaleemasaaray bay yidhaahdeen waxaan doonaynaa haddaba cisaam waa nin waxaa la yidhaha af carabiga ereyga cisaam ah waa afxidh oo afxidh weeye cisaamku qarbadka oo kale ama daboolka oo kale waxa lagu afka lagaga xidhayo ama lagu daboolayo kaa ayaa cisaam horta loo yaqaanaa asalkiisu waa maa yurbadu bihi famulqirba qarbadka afkiisa waxa lagu daboolo ayaa cisaam la yidhaah xikmadda loogu daboolaana waa limancihi sayalaana maaiha biyaheegu inay dareeraan ay daataan ayuu diidaa haddaba waxay afxidh u yihiin saddexdan qodob samayntoodu dhiiggaaga dhiiggaagiibay ilaalinayaan in la daadiyo xoolahaagiibay badbaadinayaanay afxidh u yihiin markaa fa idaa facaluu markay sameeyaan daalika arrinkaa markay sameeyaan casamuu way badbaadiyeen minii ani ayay iga badbaadiyeen dimaa'ahum dhiigagoogii bay iga badbaadiyeen wa amwaalahum xoolahoogiina way iga badbaadiyeen ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisii mooyaane oo islaamku xaq buu leeyahay isaga aan la badbaadinaynin oo waa maxay talow xaqa islaamka ee laleeyahay isaga ma badbaadinayaan talow waa maxay ilaa bixaqi lislaam waa maxay talow ilaa bixaqi lislaam waxa weeye ninku isagoo muslima ah hadduu zinaysto muxsin ah in dhiiggiisa la daadiyey diintu sheegtay oo la dilo taasi waa xaqii islaamku lahaayo taa may badbaadinin ninku isagoo muslima hadduu nin dilo hadduu nin dilu naf kaga jaro waa xaqii islaamka oo kaana laga badbaadi kari maayo waa loo qisaasaya ilaa bixaqi lislaam hadduu ninku diinta macaan ka baxuu gaaloobo oo murtad uu noqdo soona noqon waayo soo tawbo keeni waayo taana iyadana waa xaqulislaam oo waa laga qaadaya waa xagga dhiiggii xagga xoolaha markaan doonayno sekada waajibka ah haddaad diiddo inaad bixiso waa xaqulislaamo xoog baa lagaaga qaadaya gurigaaga xoog lagu iibinaya haddii dee wax kale aadan haynin oo xoolo kale lagaa waayo lacag lagu bixinayo lacag lagu bixinayo gurigaagaa la iibinaya xoolahaagaa la iibinaya adoo arkaya oo lacag looga dhigaya masaakiinta waana markaad adigu diiddo oo iibkaasi wuu asixi iib asaxaya ayaa ila waa xaqulislaam baa la yidhaahdaa xadiidkani wuxuu ka hor imanayaa guruub idil oo daa'ifa ah oo firqa ah oo daalloah ama bidcoolayaal ah oo waxaa jira aaminsan waa nimanka murjiada la yidhaah murjiadu waxay leeyihiin laa yaduru maca aliimaani macsiya bay qabaan qaacido noocaas bay sameeyeen waxay dhaha laa yaduru maca aliimaani macsiya haddaad iimaanba leedahay ood muslimba tahay dembi aad samaysay waxba ku yeeli maayo wax allo waxaa doonto samee sow mumin muslim ma tihid mumina kol haddaad iimaanba leedahay macsiya waxba ku yeeli maysa bay qabaan murjiadaa sidaa qabta laa yaduru maca almacsiyati maxay yidhahen maca aliimaani macsiya bay qabaan macsiya waxba ku yeeli mayso oo dembi waxba ku yeeli maayo way daliilbay keeneen caqliya waxay yidhaahdeen kamaa laa yanfacu maca alkufri daacatun nin gaalihi hadduu xoola bixiyo sadaqa bixiyo ama uu salaa tukado ama uu soono laakiin uu gaal yahay miya anfa cibaadadaasi may anfici may ma anfacayso tan dambe waa sax kamaa laa yanfacu maca alkufri daacatun bay yidhahdeen sidaa gaalnimada maceega ayna daacadu waxba qofka ugu qabanaynin sidaasoo kale ayayna iimaanka maceega macsiya u dhibayn bay qabaan macsiya waxba ku yeeri mayse waxaa doonta samee bay yidhahdeen sawkan haddaba nebi maxamed leh salaadii kaka taga waa macsiyu ku dhacay waa loo dil waa lala dagaalamaya sekadii kakeka diida waa macsiyu ku dhacay waa lala dagaalamaya waxa weeye nimanka murji'ada ah toos buu xadiidkani uga hor imanaya murji'ada waa si toosa ayuu uga hor yimid wa xisaabuhum ummaddaa xisaabtooduna cala allaahi ilaahay dushiisa ayay ahaatay tacaalaa ilaahay sareeye xadiidkan qodobkan dambe waxaynu ka qaadan man adhara alislaam wa asara alkufra qofku hadduu islaamnimo muujiyo kufri iyo gaalnimona uu qarsado qubila islaamuhu daahiran afkaa wuxuu kaa yidhi unbaad adigu rumaysan wuxuu afka kaa yidhi ayaad rumaysanayo inuu gaa inuu muslim yahay baad qabaysaa jumhuurulculamaa baa sidaa ku tegey jumhuurulculamaa haddaba ninka zindiiqa la yidha zindiiq kufri caloolada nin kale kufri caloolada islaamidiisa shan qowl bay culimmadu iskugu khilaafeen jumhuurtu waa la aqbalaya oo zindiiqu towba u leeyahay baa la odhanaya zindiiqu towba u leeyahay ninka hoosta gaalka ka ah dusha sarena muslimka ka ah towbadiisa waa la aqbalayaa isagoo zindiiq ah waa la aqbali oo xadiidkana inoo tilmaamaya wa xisaabuhum cala allahi tacaala aduu islaamnimada afka wuxuu kaa yidhi ayaad qaadanaysaa waxa uu afka kaa yidhi umaad qofka kula mucaamaloonaysaa ood kula shaqaynaysaa ood kula soconaysaa laakiin hoosta wa xisaabuhum cala allahi tacaala ilaahay bay xisaabtoodu saaran tahay oo hadday hoosta hoose gaalo ka yihiin ilaahay baa qiyaamada u qaban doona oo aakhare u cadaabi doona waxaa jira min axkaamta islaamka la marinayo dusha sare adduunyada aakhrana gaal ah wa xisaabuhum cala allahi tacaala rawaahu xadiidkan waxaa wariyey albukhaariyu bukhaari baa wariyey wa muslimun muslimna waa soo wariyey waxay haddaba culimmadu yidhaahdeen ilaa bixaqilislaami ma haysaa intaa ilaa bixaqilislaamidaa ilaa bixaqilislaamidaa ayaa lagu qabsadayoo muslimkuma taallo baa la yidhi xadiidkan sidan bukhaari baa u wariyey oo lafdigani waa lafdigii bukhaari ilaa bixaqilislaamidana muslimka kuma taalle bukhaariga oo qura ayay ku taallaa sheekheenuna bukhaari iyo muslim baa wariyey buu yidhi ibnu xajar wuu ku qabsaday nawowi oo wuxuu yidhi nawowi isagoo sheekh caalimo ah ayay hoos martay buu yidhi ilaa bixaqilislaamidu inayna muslimka ku oolin ee bukhaariga oo qura ay ku taallo markaasuu mooday bukhaari iyo muslim inay wada wariyeeno bukhaari iyo muslim baa wariyey buu ina yidhi buu ibnu xajar baa ku qabsanaya imaamu imaamunawowiga kitaabka arbiciinka a qoray ayuu ku qabsaday laakiin waa loo jawaabay ibnu xajar oo waxaa la yidhi waxba ha ku qabsanin xadiidka inta faraha badan hadday ka midaysan yihiin ereyga istinaa fii quwati listina oo kale qaba waa ilaa bixaqilislaamiye intaa lagu dhaleecayn maayo oo la odhan maayo shay una muslim werinin buu yidhi muslim baa weriyey insha allahu tacaala cashirkeennii culimo halkaa ayuu inoogu joogi doonaa hada wsal allahuma wslama cla nabiyina muxamed